yeeshaa rafci heeda hooyaday daabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena kulanka keenin isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu hore ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen barnaamijkan saaxiibayaal waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas la hadalhayo qodba dhowreed maantana ku maqli doontaan haddii alle idmo waxaa ka noqon doona ururka daalibaan oo xusaya laba sano ka soo wareegtay markii ay mar labaa talada waddanka afghanistaan ay qabsadeen shiinaha wuxuu ku dadaalayaa dalkiisaba in laga waayo qof dhallinyaro ah oo shaqo la ah waxaa sidoo kale dahaynaa maxkamadaynta nin dilay haweeney u dhaxday mid ka mid mida ah madaxweynayaashii koonfur afrika oo dalkaasi ka bilaabatay sheekada nin halmar wada guursaday sideed gabdhood oo uu jeclaa ayaa yana barnaamijkeena ku jira waxaa sidoo kale aad maqli doontaan haweeney loo haysto inay dabaq dheer ka tuurtay wiilay sheeko wadaag ahaayna wadanka turkiga lagu maxkamadaynayo iyo warbixin laga diyaariyey jabhadda ay dagaalamayaashooda ugu ad adag yihiin xubnihii joogtada inoo ahaa barnaamijkeena qaybi ka yihiin oo afghanistaan aan kaga hadli doonno xubinta wax ka bara wadamada caalamka iyo kaalinta suugaanta ay ku soo dhawaada mar kale ee barnaamijkeena kulanka kenen riday laba guur iskooga geerida midirigo shaqani muxuu gabay laba guur shawada jecel god muxuu ku kala riday laba guur iskooga geerida midirigo mididheer muxuu xaalafe dacal oohman kala raraysna geed ku kala xiray gedidheer muxuu caalafe gacal oo man kala raraysna geed ku kala xiray samirka gaaxda nasiibka biyaa dilay isna gaari waay maxa samirka gaaxda nasiibka biyaa dilay isna gaari waay godo aaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir maygu furay godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday

qani muxuu gabay nabagara shodhiira dal muxuu ku kala xiray laba buuriye golis midba geeska joogiri muxuu gabay nabagara shudhiira gal muxuu ku kala xiray laba buuriy golis midba geeska joogiri guunyadu maxaylaaba gacantoodu maran tahay gaba tana ku haysa duunyadu maxaylaaba gacantoodu maran tahay gabaa kana ku haysaa maxsamiirka gaaxda nasiibkaabiyaa dilay isnaa gaariwaay maxa samiirka gaaxda nasiibka abiyaa dilay isnaaga gaari waay godob qaaday waayuhu annaa goni ma ii dhigay dabaahir ma igu furay godob qaaday waayuhu annaa goni may dhigay gabaahir ma igu furay gerya ma ku ambaday suma iigadeedi gorayoy gabbalku dhac higadeedii gorayoy gabal ku dhac codka macaan fanaanka xasan aadan samatar ayaa heestan ku loqeynayay xasan xaaji cabdulaahi xasan geni ayaa erada laga haya axmed nurjango ayaana ka mid tahay heesaha oo laxanka saaray daafur bay noogu tahay barnaamijkeena kulanka kene maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye hada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee oqoaaatanyotoddoasano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka knn cisiiya shaarafci heeda hooyaday timahadabidka ha waa ka dhex tumee barnaamijka kulanka keenana dhegeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdishona waa nagala socotaan warar ku saabsan galgaduud iyo dowladda soomaaliya howlgalada ay ka bilowday gobolka galgaduud ayaa noo soo socda laakiin waxaan eegaynaa markaan magaalada hargeysa maxkamadda magaalada hargeysa ayaa maanta xukun hal sano oo xariga ku xukuntay ama ku riday gabar wariyaha oo bishaaro baandaa la yidhaahdo gabadhan bilihii lasoo dhaafay waxay ku xirnayd xabsi ku yaala magaalada hargeysa waxaa lagu eedeynayay inay u gaabtay madaxda somalilan ingiriiska degan tahay oo markeeda hore ka timid markii xukunku dhacay kadib waxaa la hadlay warbaahinta hooyadeed xubno siyaasiyiina oo xisbiyada mucaaradka ka tirsan iyo qareenadii u doodayaba marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaa mahad leh dadkiina dhinac taagnaa ee ilaa iyo intaa inantaasi jeelka nagaga jirtay dadkiina dhinac taagnaa ayaa mahad leh hadday xildhibaan tahay iyo hadday mucaarad tahay iyo hadday maxaafa tahay iyo hadday shacab tahay dhammaantood waan u mahad celinayaa gaar ahaan waxaan si gaara ugu mahad celinayaa labadii xildhibaan axmed khaliif iyo isciid cudhay ayaan si gaara ugu mahad celinaya waxaan kaloo iyagana si gaara ugu mahad celinayaa labadeedii looyar ee maxay tahay ilaa intaana dhinac taagnaa ee na dhinac joogay ee hawsheeda iyo waxaa layaale waxay hawli tahayba na dhinac taagnaa soomaalidu waxay ku maahmaahdaa ninkii kaa dulguuriya dariskii wax kugu tara markay dani timaadaad dadba kale ogaataa taasina waxay sharaf u tahay bahda garsoorka oo ay tahay inuu ka madax bannaanaado waaxda fulinta qarankani saddex dhardhaar buu ka kooban yahay fulin iyo garsoor iyo sharci dejin arrintaasi sumcad weyn bay maanta u tahay iyadoo tuhumo badan dadku qabaan in garsoorkeennii uu dheeliyey haddana maanta anugu duri maayo waan bogaadinayaa waxaanu arkaa si fiican inuu garsoorahaasi kiiska oo ah cadaalada u naqay bushaare waxaa lagu eedeeyey kiisas badan oo qaarkood lagu xukumi karo shan sano iyo lix sano iyo afar sano siduu garsooruhu goobta ka sheegay kiisaskaa dhammaan waa lagu waayay bushaaro wuxuu ku xukumay laba kiis oo yaryar oo min lix bilood ah oo marka laysu geeyo hal sano oo xadhiga oo ay iibsan karto lagana goynaya intay xidhnay markaa waxa weeyaan taa macnaheedu waxa weeye halkaa waxaa ka muuqataa bushaara inay ku xidhnayd dulmi iyo xaqdarro ayay halkaa ku cadtay mar haddii kiisaskii meyjarkee weynaa ee qarandumiska ahaa ee siraha ciidankay faafisay ahaa waxaa lagu waayey waxa weeye gabadhaas inay dulmi ku xidhnayd iyadana waan ka tacsideenayaa dawladda ingiriiska oo aan u mahadnaqayo liisi oo meesha nala fadhiday gabadhii wakiilka u ahayd xafiiska xidhiirka dawladda ingiriiska iyadana waa u mahadnaqaya iyagana waan ka tacsiyeenayaa qoyskii iyo qaraabadii muxuu ahaa bushaare cali baandayna waan ka tacseenayaa dhammaan bahda saxaafaddana waan ka tacseenayaa xaqdarradaa ku dhacday bushaaro waxa weeye maantana waa guul somalilanna waa u guul iyadana waa u guul suxufiyiintana waa u guul bushaare imminka saddex bilood iyay xaqdarro ku xidhnayd dembiyadii waaweynaa ee lagu soo oogay ee qofka lagu rimaandgareeye lagu qabto ee lagu hayo ee loogu diido inuu gurigiisa iska joogo intay dacwaddu socoto oo dhan waa lagu waayey marka taasi waxay caddaynaysaa in aanu jirin aanay jirin dacwad saddex bilood in halkaa lagu haysto mudan inaanay jirin waxa kale oo aan xukuumadda garsoorka xeer ilaalinta intaba farayaa haddii qofna la soo qabanayo yaan la soo qaban iyadoo kiis loo haya mooyee ina dhaqi mayso inta qof la soo qabto dabadeedna dembi loo doono oo dembi loo baadho sannad baa iminka lagu xukumay sannadkaa saddex bilood waa laga jarayaa inta kale way iibsanaysaa walow aannu jeclaan lahayn intaba in lagu waayo haddana e, kollayba sida ummaddu e, ka war hayso kiiskani kiis siyaasadaysan iyuu ahaa haddaan runta laga gaban kii siyaasadaysan buu ahaa dad badan baa ka hadlay xildhibaannaa ka hadlay somalilan waa wada og tahay waana wixii laga dagaalamay ee jihaadka loo galay sidaa daraaddeed waxaan farayaa dadka awoodda dawliga ah haya maanta inay waxaa ka waantoobaan aan muwaadan loo soo xidhin inta la soo xidho aan dembi loo baadhin aadna waad u mahadsan tihiin doorkay saxaafaddu ka ciyaartay cid walbaba wax ka geysatay dacwaddii waxaa dhammaatay bushaare cali baanday oo xaqdarre lagu haystay waa arkayseenoo sagaashan cisho ayaa dacwaddeeda la diyaarinayay waxaa la soo xidhay iyadoon kiis loo haysta la garanaynin laakiin lagu xidhayo qof dookhii qof u yara cadhooday qof yara nacay qof iskeedba u diidey marka haddii kale qofka dacwaddii soo diyaarsan ayaa maxkamadda la geeyaa ma qaadato wiig waxaa la keenay meesha ilaa koob iyo toban goor ayaa maxkamadda la soo horjoojiyey koob iyo tobankaa goor ayaa siddeed ka mid mida ah ama sagaal ka mid ah mar walba lelahaa maxkamadda ayaa muddo kordhin loo samaynayaa maxamed cabdi hilig berigii tii ku dhacday weeye tii annaga nagu dhacday weeye annaga oo nala xidhay annagu bilaa waaran baaba nu hayn bilaa maxkamadna waannu hayn aayarun buu berigii dambena yidhi saleebaangaal baan ka aqbalo waa sii daayey buu muuse bici yidhi iminkana bushaaraannu doonayna inuu yidhaa inantaana waan sii daayey laakiin muu odhannin ilaahayna kuma qabannin maxakamaduna maanta way xukuntay baa la yidhi xukun aan cadaalad fara badani ku jirin oo aan u qalmaynin bushaaro waxaanan bushaaro leeyahay u adkayso keligaa maaha dalkaba way haysataa dhowaan bay dalku heli doonaa xukuumad cadaalad ka shaqaysa runtii e, sidaa cabdilaahi sheegay waxaan u aragnaa inantaa e, e, bashaaro inay cadaalad darro weyne ay ku dhacday wax ceeb qarankeenna ku ah dowladnimadeenna ku ah cadaaladeenna ku ah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa saxaafadda iyo dad badan oo reer somalilan ahoo arrintaasi ka xumaaday inantaasi isgarab taagay dedejinta xukunkeeda maanta la dedejiyeyna waxaan u sibir saarayaa reer burco iyo hadalladii dhowaan ka soo yeedhyeedhayey iyo shirka kulmiye ee burco ka dhacaya inay idhaahdeen shirkaa kulmiye ee burca ka dhacaya yaanu idinka carshacarshoobin laakiin waa inaynu ogaanno un markaynu cadaaladdarrada diidno oo si wada jira aynu u diidno oo dadku ay si wada jira u diidaan inay cadaaladdarradu istaagayso laakiin inta cadaalad darradu ay qof ku dhacayso inteenna kalena ay iska seexanayaan cadaalad darradu ma istaagaysa maalinba qof bay halkiisa ay ay ugu imanaysaa saxaafadduna si ay xornimadeeda u adkaysato waxa aan u soo jeedinaynaa inay isku duubnaato oo cadaaladda ay taagto oo marka qof laga xidho ay qofkaasi hadh iyo habeenba u hadasho ay u taagnaato waxaan rajaynayaa bushaaro haddii ilaahay dhaahdo inay soo bixi doonto iyadoo intii hore ka geysisan iyadoo intii hore ka fariidsan iyadoo soo ogaatay jeelasha inaan laysku cunin oo aanay dhibaato badan oolin iyadoo xornimadii iyo xaqii ay u hadlaysay halkii ka sii wadda siyaasiyiin abuukaatayaal iyo sidoo kale hooyada dhashay gabadha wariyaha bishaare calbaande layihahdo hargeysa ku xiran maanta maxkamadda magaalada hargeysa ayaa hal sano xaray ku xukuntay kuwaasi ahaayeen macdadkaasi ahaayeen galgaduud haddaanu eegno deegaan u dhow wabxo oo gorof la yiraahdo warar soo baxaya ayaa sheegaya in ciidanka huwanta ah ee dowlada soomaaliya kuwa galmudug iyo kuwa deegaanka ah ay al-shabaab kala wareegay in wabxo ayuu u dhowyahay deegaankan iyadoo wax dagaal uusan dhicin ciidamadan waxaa la sheegay inay kusii socdaan eelbuur iyo galhareeri mar kale ayana dowlada soomaaliya dadka ku nool deegaano ka tirsan galgaduud ay ugu baaqday inay ka fogaadaan meelaha al-shabaab degan oo dadka shacabka ah waxaa mar kale warbaahinta la hadlay maanta afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood oo dadka u sheegay inay ka fogaadaan meelaha hawdka ah ama meelaha kale ee al-shabaab saldhigyada ay ku leeyihiin waxaa laga maarmaan noqotay in mar labaad dadkas dib loogu baraarujiyo howlgallada halkaas ka dhacaya dowladda iyadoo ay ka fakarayso kana walwalsan tahay badqabka dadkeeda shacabkeeda deegaanada dhulkaas degan ee howlgalka ciidanku ku wajahan yahay ee cir iyo dhulba laga weerari doono waxaan shacabka soomaaliyeed ee degan deegaanada laga xukumo degmooyinka galhareeri iyo ceelbuur waxaan ka codsanaynaa inay dhulkaas ka fogaadaan ma aha oo keliya meelaha qaraxda lagu sameeya meelaha ay hogaamintooda iyo taakulayntooda ay yaallaan dhulalkaas oo dhan waxaa ka dhici doona faltan ciidan oo ciidanka dhulka ah oo infantary ah iyo duqayn cirka ah yaa ka dhici doonta waxaan jeclahay inaan idiin sheego in laga fogaado dhulka u dhaxeeya xiin dheere ilaa garabla dhulka ballaaran oo deeqsinta ah oo dhirta leh waa meelaha dhibaatada idinka keeni karto hadhow dhibaata idinka soo gaari karto waxaan ka codsanaynaa ceel qooxle wabaxo ceel xarar dheere dabagalo jacar deegaanadaas aan ii sheegnay oo dhan in laga fogaado dowladdu waxay aada uga fakaraysaa in xoolaha iyo dadka soomaaliyeed ay nabadgelyo helaan oo aysan wax ka soo gaarin howlgalka ballaaran ee ka dhacaya aagaga jiidahaas howlgalka uu ka dhacayo inaan waxba ka soo gaarin deegaanadaas hadda aan inii sheegayno ceelbuur oo kale waa degmo qadiimi ah waa degmada ugu facaweyn weyn gobolka galguduud noqotay degmo istaraatiiji ah oo muddo dheer jirtay ilaa iyo gumaysigii magaalo ganacsi ah magaalo population badan degan yihiin ah cadowguna si xoog badan u degay marka halkaas waxaa ka dhici doona howlgal aan waxba laysu reeban doonin marka waxaa laydinkaga digayaa qof walba oo ama magaalo jooga ama dhulka baadiyaha jooga xoolo dhaqata ah ama beeraley ah ama maseafur ah ama meesha ku nastay inuu meesha saga tago soomaalidu dhaqan waxaan iska leenahay inaan wax walba fuudaysano waxaan idinkaga digayaa ama waxaan idinkaga digaynaa anoo magaca afka wasaaradda gaashaandhigga ku hadlahaya iyo dowladda federaalka soomaaliyeedba in aad isaga baxdaan deegaanadaas oo aad xoolihiinna iyo shacabkiinna iyo aad ka fogaysaan wixii ehm, isbedelo ah oo yimaada si toosa ah inila socodsiin doonaa shalay waxaan idiin sheegnay meelaha qaarkood in howlgal cirka ka dhacay meelahaas oo cirku ka dhacay maaha meelo kalaa sahansan meelahaasna inaad ku dhadhowdihiin oo xoolihinu daaqdaaqayaan sawirkayga cirka iyo sahankayga cirka noo sheegay geelashiin iyo xoolihinu daaqayaan hal baa layga dilay wiil baa layga dilay xoolaha iga dhintay ma dhihi kartaan waa inaad ka fogaataan dalka waa la xoreynayaa dowladdana waa ka go'an tahay cadowgana waa lala diraya gobonnimo buuxda iyo qarannimo buuxdaa soomaaliya insha allah gaari doontaa mana la fiirsanaya cadowga shacabka soomaaliyeed oo ka fogaada cadowguna yuusan ina qalbi jilecsan yuusan intun jilecsanin yuusan ina handadin haddaad handadaadiisa yeesho bamka iyaguna waa kugu dhacaya xabadda iyaduna waa kugu dhacaysa ka guur habeennimo ka guur dhulkaaga waa taqaanaa waad ku dhalatay waa taqaanaa xoolahaaga naftaada iyo carruurtaadaba ka badbaadso intaasaan shacabka soomaaliyed mar labaad digni u sheegaynaa taasuna waa culayska faraha badan dowladda ay ku hayso badqabka shacabkooda ay uga fakarayso uga walwalayso in aan waxba ka soo gaarin deegaanadaas howlgal ka dhici doono codkaasna waa afheenka wasaaradda gaashaandhigga jenaraal cabdulaahi cali caanood wuxuu akhrinayay fariin digniino ku socota dadka ku sugan ama shacabka ee degan meelaha halshabab ka taliyaan ee gobolka galgaduud barnaamijkaad dhegaysanaysaan saaxiib iyo loo kulanka kenen ku noolo ulmadu ka digriye barnaamijka kulanka keenin ayaa dhegaysanaysaan saaxiibyaal ururka daalibaan ee afghanistan ayaa maanta u dabaaldegaya laba sano guuradii kasoo wareegtay markay gudaha u galeen magaalada caasimada dalkaasi oo ahay afghanistan sanadkii labada kun iyo koyo labaatankii waxaana ay ahayd maar kale oo taariikh ah oo labaatan sano kadib dalkaasi ay dib u qabsadeen sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay qabsashadii magaalada kaabuul ayaan u dabaaldegaynaa waxaana jeclaan lahayn inaan hambaliyeyno qarankeena mujaahidiinta dagaalyahanada barakeysana ah ee afghanistan ayaa lagu yiri qoraal weyn oo lagu dhejiyay bartamaha magaalada waxaa sidoo kale arintan ka hadlay mar dambe afhayeenka ururka daalibaan oo sabiixulla almujaahid yidhaahdo islamarkaana bayaan uu telefishinka akhriyay ayuu yiri ilaahay ayaan uga mahadnaqaynaa guushaasi weyn hadda markii la sugayay buu yidhi amniga guud ee dalka guud ahaan dhulka dalka oo dhan waxaa lagu maamulayaa buu yidhi hal hoggaan oo keliya ayaa hogaaminaya waxaana laga hirgeliyay nidaam islaami ah wax walbana waxaa lagu macneeyaa biyodhanka shareecada islaamka oo layaa lagu maamulaa sida afayeenkan uu sheegay ammaanka maruu ka hadlayay magaalada caasimadda ee kaabuul ayaa si aada ah loo adkeeyay maanta iyadoo ciidamada ururka daalibaanna ay kor u qaadeen dadka baaritaanada iyo sigudda ammaanka kolonyaal la socdeen xubno ka tirsan ururka daalibaan ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee mascuud layiraahdo oo u dhow dhismaha safaaradda mareykanka halkii uu ku lahaa ee laga taagay qaar kamida calanka ama waxaa laga taagay calanka ururkaasi qaar kamida dagaalamayaasha ururkan ayaa watay hubkooda culus halka qaar kalena ay sawiro teleefanada iyaga ah ay watayna iskaga qaadayeen sidoo kale waxaa laga daaray nashiidooyin ka hadlaya guushii ay dalka afghanistan ka gaareen ururkan daalibaan magaalada xeraad layidhaahdo ee galbeedka dalka afghanistan ku taalana dad badan oo taageersan ururkan ayaa ku dhawaaqay in ay ahayd arintan guul weyn oo reer galbeedka ay kasoo wareegeen ay kala wareegeen iyagoo sheegay in reer galbeedku uu ku fashilmay dagaalkii afghanistan dowlatus military ayaa sidoo kale laga joojiyay baa laleeyahay ama lagu soo bandhigay magaalada qandahaar oo xarun u ah dhaqdhaqaaqan halkaasoo la sheegay in hogaamiyaha ugu sarreeya ururkaasi hibatulaahi al aqsundaay uu amray in dadku ay banaanbaxa siday doonaan u dhigan karayaan boor weyn oo ku oran yahay hogaamiyaha ururka taalibaan hibatullaahi al aqsanday ayaa lagu dhajiyay baaliyada wadada weyn oo ku taala bartamaha magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan halkaas oo dadkuna ay sawiro iskaga qaadayeen waxyaabaha sida gaarka afghanistan hadda loo hadlay waxaa kamid ah laba sano kadib markii ururka taalibaan agoost maanta oo kale ay magaalada kaabuul gudaha u galeen waxyaabaha isbedelay labaatan sano ayay ka maqnaayeen markaasi talada wadankaas waxaana xiligaasi u suurto gashay in talada wadanka la wareegaan markii dowladii afghanistan ee madaxweynihii wadankaasi hogaaminaya ashraf khani ay dalka ka baxday afghanistan waxa uy leeyihiin ururka hubaysan iyagu waxay leeyihiin waxay ku naalooneysaa nabad aan la arag muddo tobanaan sano ah laakiin qaramada midoobay ayaa iyana ku doodaysa in ay dhaceen tobanaan weerar oo lagu beegsaday dad rayida kuwaasoo qaarkood ay sheegteen kooxda hubaysan ee daacish layihaahdo taalibaan waxa ay sheegtay inay ixtiraamayso xuquuqda aadanaha iyadoo la raacaya balidi tafsiirka shareecada islaamka waxaana sidoo kale ay joojiyeen inta badan ay ka joojiyeen haweenka afghanistan inay ka shaqeeyaan ama la shaqeynta hay-adaha samafalka waxaa sidoo kale la xiray goobaha dumarka lagu qurxiyo oo la mamnuucay sidoo kale haweenka ayaa loo diiday inay banaanka usoo baxaan oo socodkooda ayaaba la joojiyay iyadoo aysan la socon baadida cid gaara waxyaabaha sida gaarka loo xusuusanayo ama dhacay waxaa kamid a ah labadan sano gabdhaha daadooda ay ka weyntahay tahay labaiyo tobanka sano inta badan waxaa laga saaray ama loo diiday goobaha waxbarashada markii xukunka ururka daalibaan kusoo laabteen dowlado badan oo reer galbeed ah ayaa mamnuucida waxaan arintan waxay ku tilmaameen caqabad weyn ku tahay rajo kasta oo aqoonsi rasmi ah uu ku heli lahaa ururka daalibaan inuu dowlad uu yahay in kale daalibaan waxay iyagu sheegayaan in horumarka gacantooda uu ku jiro iyagoo sheegay inay aqoonsiga shisheeye aysan u baahnayn laakiin dhowr mar ayuu ku dooday nafsadaantooda in laga qaado cunaqabataynta saaran iyo sii lacag gaaraysa toddoba bilyan oo ah hantida bangiga dhexe ee afghanistan oo lahaa oo lagu xayiray mareykanka gaar ahaan new york labada markii taalibaan ay la wareegtay maamulidda dalka sidoo kale waxaa la joojiyey dhammaan adeegyadii bangiga asama xiriiradu lahaa bangiyada kale adduunka sida kale switzerland oo kale sida laga soo xogtay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay waxa uu yidhi musuq maasuq ka qarxay dalkaasi sida lacagaha reer galbeedka iyadoo sidoo badan lagu shubtay akoonno gaara ah. taalibaan waa laga dhima buu yidhi dhammaan gargaarkii ama waa laga joojiyay dhammaan gargaarkii la siin jiray waxaa kaloo jira baa laleeyahay calaamad muujinaysa in mamnuuciyadda daalibaan ay kusoo rogtay dumarka ay caqabad weyn ku tahay sidoo kale waxyaabaha aada loo hadalay waxaa ka mid ah in la joojiyay dhoofinta waxyaabaha maanka dooriya oo aada dalkaasi uga bixi jiray laakiin kooxo kale oo qubaro ah oo qaramada midoobe ka tirsan ayaa sheegay in ballanqaadyo ay sameeyeen mas-uuliyiinta daalibaan intii wadahadalka uu socday in hadda ay ka baxeen ballamahaasi ay buriyeen inkastoo ay damaanad qaadayaan mas-uuliyiinta daalibaan inay xanibaad kasta oo ay saaraan helidda xuquuqda waxbarashada gabdhaha inay meel ay ku qori doonaan haddana waxaa muuqanaysa buu yiri inay ka baxeen balantaas oo hadda ay bilaabeen kala soocidda takooridda iyo cadaadiska ay ku hayaan haweenka farqi u dhexeeya ballanqaadada iyo dhaqamada ay fulinayaan mas-uuliyiinta afghanistan ee daalibaan ayaa si ka duwan ah marka loo fiiriyo habraacyadii loo diyaariyey heshiiskii ee talada wadanka afghanistan kula wareegeen ayay saraakiishaani sheegayaan bal markaana waxaan eegaynaa afghanistan waa dal noocee ah waa xubintan wax ka bara wadamada caalamka ee toddobaadkan And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, then Bangladesh, Asia, and China, Korea, kulanti wanaagsan saaxiib yaal meel walbaa joogtaana kusoo dhowaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaadkaanna xubinteenna waxaanu ku soo qaadanaynaa waayaha dalka afghanistaan طالب قربان توشم بود حال بریان کو یک شب میمان توشم بود حال بریان کو dalka afghanistan waxaa loo yaqaanaa jamhuuriyadda islaamiga ee afghanistan waxaana uu ku yaalaa qaaradda aasiya waa dal xuduudala leh dalal ay ka mid yihiin bakistan iiraan shiinaha turkmanistan usbakistan iyo tajikistan dhulka dalka afghanistan waa buuro u badan waxaa la aaminsan yahay in la deganaa muddo haatan laga joogo konton kun oo sano halka ay taarikhyahanada qaarna sheegaan in lagu noolaa muddo haatan laga joogo sagaal kun oo sano waxaanuu ka kooban yahay dalka afghanistan ilaa soddon iyo afar gobol iyo afar boqol oo degmo wuxuu ku yaalaa bartamaha qaaradda aasiya waxaana loo yaqaanaa wadnaha aasiya sidoo kalena waxaa loo aqoonsan yahay dalka kuwii afartanaad ee adduunka oo dhan ugu dhulka weyn waana dal aan bad lahayn caasimadda dalkaanu ka sheekeynayna afghanistan waxaa layidhahdaa kaabuul oo sidoo kalena ah magaalada waddanka ugu weyn tirada dadka waddankan u dhashana waxaa lagu qiyaasaa ilaa afartan milyan oo qof dadka ugu badan dalkan waa qowmiyadda baashtuunka layidhaahdo taasoo ka dhigtay in afka dadka ugu badan ay ku hadlaan uu noqdo afka baashtuuga oo ay qiyaastii ku hadlaan dad gaaraya toddobayo labaatan milyan oo qof afghanistaan oo taarikhyahanadu sheegaan in xukunno kala duwan uu soo maray ingiriiska wuxuu qabsaday sanadku markuu ahaa kii hase ahaatee waxaa dal madax bannaan loo aqoonsaday sanadkii kuniyo sagaal boqol iyo sagaaliyo tobankii sanadkii kunsagaalboqollixiyolabaatanki dalkan waxaa ka dhashay nidaam boqortooyo oo soo gaaray ilaa laga soo gaaro kunsagaalboqoliyosodextodobaatankii bishii juulaay markaasoo mar kale lagu dhawaaqay in afghanistaan uu ka hoos baxay nidaamka boqortooyada nidaamyo ay ka mid yihiin boqortooyooyinkii hotak duraani iyo imaaradii afghanistaan ayaa dalkan soo xakumay intii u dhexaysay sanadihii kuntodoqotoddobadii ilaa kun iyo sideed boqoliyosodexlabaatanki sanadkii kunsagaalboqoliyosagaalotoddobaatankiina afghanistaan waxaa ku duulay mudugii sofiyeetka ciidamadiisana waxay joogeen ilaa laga soo gaara gaaray bishii febraayo duulaankaas oo sabab u ahaa kacdoonka ururada hubaysan islaamiga ah waxaa la sheegaa inay ku geeriyoodeen qiyaastii laba milyan oo qof oo rayid ah sofiyeedkana waxaa la aaminsan yahay inay uga dhinteen dalka afghanistaan qiyaastii lix iyo labaatan kun askari ururada hubaysan oo waagaasi loo baxshay mujaahidiinta markii dambena daalibaan la baxay waxay taageero ciidan xilligaasi ka helayeen dowlada ay ka mid ahaayeen maraykanka ingiriiska iiraan bakistaan sacuudiga iyo shiinaha ururka daalibaanna waxay dalka afghanistaan maamulayeen laga soo bilaabo ilaa labada kun iyo kowdii markaas oo ciidamo huwan ah oo maraykanku hogaaminaya xukunka ay ka tuureen taalibaan waxay xukunka qabsadeen kadib markii dalkaasi uu dagaal sokeeyo oo doon ahaa oo ka dhacay ururka daalibaan oo sida dowladoo kale u shaqaynayay wuxuu xidhi la lahaa dowlada ay ka mid yihiin bakistaan sacuudiga iyo imaaraadka carabta sanadkii labada kun kowdiina ururka daalibaan xukunka waa laga tuuray oo waxaa ku duulay ciidamo huwan ah oo maraykanku hogaaminayay sababtan waxay ahayd markii ururkaasi uu diiday inay maraykanka ku wareejiyaan hogaamiyihii la dilay ee ururka alqaacida cusama bin laadin oo sheegtay weeraro sanadkaasi lagu qaaday dalka maraykanka laguna burburiyey daarihii ganacsiga adduunka ee new york ku yaalay dagaal xoog lahaa ayay talada waddankaasi gacanta ugu gashay maraykanka iyo saaxiibadiisa waxaana dalkaasi ka cortay dowlad meel gaar ahayd oo hoggaaminayay madaxweynihii hore xamiid karsaay lacagta dalka afghanistaan laga isticmaalo waxaa layidhahdaa afghani kaydkan waxay isku dhaafaan dhanka midige asalka magaca afghanistaan dadka taariikhda qora waxa ay sheegeen inuu ka yimid afka hindiga waxaanuu ahaa asakaan marka la macnayna wuxuu noqonayaa dhulkii fardoolayda dadka qaar ee afafka yaqaanana waxay sidoo kale sheegaan in marka magacaan loo macneeyo uu noqonayo astaan wuxuuna ka yimid afka baashtooga wuxuuna noqonayaa calaamad ama tilmaan dhuleed xagga dhaqaalaha haddii aan eegnana dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada dhaqaalahoodu uu liito ama uu hooseeyo inkastoo dowladda dhaqaalo badan ay hesho xagga diimaha haddii aan eegnana dalka afghanistan dadka ugu badan waa muslimiin sunniyiin waxaana tirada muslimiinta dalkaasi bulshada wadankaasi ka yihiin boqolkiiba sagaaliyo sagaashan dhibictoddobo halka inta soo hartana diimo kala duwan duwan ay haystaan islaamka waxaa la aaminsan yahay inuu afghanistaan uu gaaray qarnigii toddobaad xilligii ay jirtay khilaafadii raashudiin warbaaxinta adiyanelana qiyaastii in ka badan saddex boqol idaacadood iyo laba telefishan ayaa ka furan wadankaas waxayna u badan yihiin kuwa madax bannaan hase ahaatee idaacadda qaranka afghanistan waxaa la aasaasay sanadka kunsagaalboqolshaniyolabaatankii waana warbaahintii ugu horeysay ee dalkaasi laga aasaaso dhanka cunnada haddaan egnana cunnada afghanistan waa ay tiro badan tahay inta badan dadku waxay cunaan dalagyada baxa ee ay ka mid yihiin sarreenka ama qamadiga galleyda iyo bariiska waxaana wehelaya cunooyinkan miraha iyo khudaarta iyo sidoo kale waxyaabaha caanaha laga sameeyo biloba marka la fariisiiyo reer afghanistan waxay caan ku yihiin cunista ruumaanka carabka iyo qaraha sidoo kalena shaaha ayaa cabitaanka loogu jecelyahay ah marka afghanistaan la joogo ugu dambeyn xagga cayaaraha haddaan egnana kubadda cagta iyo cayaarta kriketka ayaa haatan dadka ugu badan ay xiiseeyaan marka afghanistaan la joogo hase ahaatee cayaartooyda qaranka kubadda cagta dalka afghanistan oo soo ciyaarayay ilaa kii weligood kama qaybgala cayaaraha koobka adduunka ee fifa umana soo bixin cayaarta fardafuulka oo dalkaasi looga yaqaano bushaki ayaa aad looga xiiseeyaa marka dhaqanka loo eego waa ciyaar fardooleydu ay isku qaybiyaan laba koox mid walbana wuxuu isku dayaa inuu qabsado oo uu qabto neef ari ah oo la dilay haddii aan si kale u dhahnana waxay la mid tahay cayaarta boolo la yidhaahdo ee kubadda yar iyo fardaha lagu cayaaro xilligan casriga ah xubinteenni wax ka bar wadamada caalamkana saaxiibayaal toddobaadkan intaasaynoo joogto tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo xubinta lamidana haddii aaliidmo todobaadka dambe maanta oo kale ayaa dhegeysan doontaan barnaamijka kulanka keenan ayaad dhegeysaneysaan saaxiib yaal shaaxima kudabada shakaalay sida geeya shaaxima kudabada shakaalay inta uu shil soo dhacay shiixmadaya koorihi shafka wagarad loo sudhay shaqalkayensi lagu xidha shakamadii shurubiyo xariiriyo lagu daaha shaalkii inta shaashkii loo fidhay loo shalleeyay guudko niya qaashi rabaayo hamaldhabaad hamaldhabaad dawrjee dashaashkii loo fidhay loo shalleeyay guudko niya qaashi rabaayo shamaldhabaad dhowr jeer maransheeda kaadhay isku shubata quruxo ka sheegnay hablihii shirkii yimi maransheeda kaadey isku shubate quruxu walle waad ka sheegnay hablihii shirkii yimi nasharaada kuu xidhay daruurtiyo Thank you. xartaanka laafyahadigoo shamsay galaal shaxartaanka laafyaha shuubaha tallaabada shambinaaya socodkii oo toob shagaar badan dabayshu laha dhigay jalmadaadu wacaniyo shirishkeliye qoortana sharaxaada dhagahana way saaq iyo sharaf badan shunuufu ruxmanayaan sholiyadii gacmahaayo shanta faroodn shanta faroodn dahab isuday waaye isaaqiya sharaf badan shunuufu ruxmanayaan sholiyadii gacmahay shanta faaroodna shanta faaroodna dahaba sudhay maransheeda kaadbeey isku shubate quruxoo baadka sheegnay hadlihii shirki yimi maransheeda kaalday isku shubatay quruxo walle waadka sheegnay anasharada kuu xidhay markaan ku daya ah shafku io qabooba xeere kale ayaa ka mid ahaa ana sharadka ugu xiray fanaaniinta cumar maydhane iyo canab diiriye ayaa ku luqeynayay heestan barnaamijkana kulanka keenanayna qayb ka tahay heese kalea noo soo socda oo aad maqli doontaan markaan dhinaca xubnahan eegayna ayaa waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaara mahadsanid burhaan waa talaado shan iyo tobanka bisha agoosto sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waa maalinta laba boqol labaatan iyo sideedaad ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan boqol soddon iyo toddoba cisho haddii alla idmo dhacdooyinka maantaoo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maantaoo kale sanadkii labada kun iyo sideedii ciidamo itoobiyaan ahaa ayaa toogasho ku dilay in ka badan afartan qof oo rayid ahaa oo marayay deegaanka carbiska ee degmada afgooye kuwaas oo saarnaa gaari nuuca dadweynaha ciidamada itoobiya ayaana falkaasi geystay kadib markii qarax lala beegsaday gaadiid ay wateen maantoo kale sanadii labada kun afar tobankii ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo qabtay guddoomiyihii hore ee degmada wadajir axmed daaci iyo siyaasi lagu magacaabo cabdulaahi sheekh xasan oo guryahooda howlgal laga sameeyey maanta kale sanadkii labada kun shan tobankii axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland maanta kale sanadka markuu ahaa labada kun lix iyo tobankii allaha u naxariistee duqii hore ee magaalada muqdisho axmed muude xuseen ayaa ku geeriyooday muqdisho axmed muude ayaa duqa magaalada muqdisho soo noqday intii u dhexaysay sanadkii kun sagaal boqol konton sideedii ilaa iyo kun sagaal boqol maanta oo kalena sanadkii labada kun toddobiyo tobankii mukhtaar roobow cali abuumansuur oo horey usoo noqday amiir ku-xigeenka al-shabaab oo sanadkaasi isku soo dhiibay dowladda soomaaliya ayaa shir isugu yeeray saxaafadda waxa uu ku sheegay inuu ka baxay al-shabaab maanta kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol tobankii waxaa dib loo soo celiyey heshiiskii diblomaasiyadeed ee dowladaha maraykanka iyo ruushka maanta kale sanadii kun sagaal boqol afartan iyo shantii dowladihii isbahaysiga ayaa soo dhoweeyey maalin kadib markii ay isdhiibtay dowladda jabaan maanta kale sanadkii kun sagaal boqol afartan toddobadii dalka hindiya ayaa madax bannaanidiisa ka qaatay ingiriiska oo gumaysan jiray muddo laba boqol oo sano ah maanta oo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol dowladii jarmalka bari ayaa dhankeeda ka bilowday dhismaha derbigii baarliin ee kala qaybinayay caasimada jarmalka ugu dambayntiina maanta oo kale ee sanadkii labada kun koob iyo labaatankii taalibaan ayaa dib ula wareegay gacan ku-haynta magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan kadib markii ay ka baxeen ciidamadii ugu dambeeyey ee maraykanka guud ahaana waayaga intaa xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay markaana aan dib idinkugu celiyay burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n waa hagaag aada imahadsan tahay waryaheena luul maxamuud aadan oo nala socodsiinaysay qaar kamida dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyeyaa allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi afrikaan wax goor iyo ayaan dhigay gabaahiirta oo guluubadoodii danshoon laambadda u gaabshay oo hadday gadiid tahay xitaa meel gudcura taagay madaxdii gadaal marisay baa guulwadayn raba gardarooyinkoodana ammaan loogu gudaya oo markay habaar galabsadaan iyo ducay gura war cabdimahado waxaaku gabay maahee waa mooshinad madaxda afrika ka keentay war milatarigii dalka naijer afgambiye waxay dhaheen haddii qayladana laka day waayo madaxweynaha iyo ehelkiisaba waa laynaynaa arkaysiine waa meesha keliya adduunka ku taalla ee qofka shaqalaan uu iska joogo ilaa uu ka iloobo kulliyaddii uu bartay warbow afrika kalema adduunkao dhan ba nin walba wuxuu dhaqdo dhaxalkeeda qaataa waar walla weynay afrikanadana ku waalateen miyaynay ixtiraaftay war kalemaanay nin soomaaliyaha waxaa la weydiiyey dababta afrika ay u hormari weysay kadibna saddex qodobo uga jawaabay kow wuxuu yidhi gaalada dunidaa la siiyey inagana aakhirada marka dunidu qiimo ma lahan haddana wuxuu yidhi xoolihii afrika yurubaa dhacday iyagaana ku ku hormaray markii saddexaadna wuxuu yidhi ah. waa la ysku kaayo diroo shirqool ayaa naloo dhigay faragelin shisheeyaana tilaab qaadi weynay haddaan tusaale yar inkastiiyana markii beeruhu noo soo go'aanay mucaawina noo keenaan dadkii beeraha fala lahayna lacagay u qoraan dadka tahriibaya xataa iyagaa ka dambeeya ubow marka iyaga saa loo gelahayo ma markhaatiba iyagu war la ogaaday cid kastoo wax qabsan weydoo danteeda gabta inay cid kale eedayso cadow baa la igu yahay dhahaan wujayleeshidii kooydii haajismaanka marmarsiooseleri horaa waxaa loo yidhi guushu way aabbayaal badantaa guuldaraduna waa agoon war kalemaani afrikaha ku fogaanine hadda ka hor madaxweynihii hore ee masar xusni mubaarak ayaa xaalad caafimaad loo geeyey dalka jarmalka dhakhtarkii a wuxuu weydiiyey dadkii madaxweynaha la socday meeqasa inuu talada dalka hayaa kadib waxaa loogu jawaabay doktoore sano keliya dhakhtarkii inta madaxa gacanta saartayoo wuxuu ku jawaabay ninkan waa daalim sababtoo ah ku dhowaad soddon sano ayuu dalkiisa madaxweyne leeyahay xitaa hal isbitaalo isaga kalsoon yaho isku daaweeyo kama dhisin arya cabdikuusow afrika war ka hayside mugdhow khawaariij waa ka xoroobe ha la yidhi madaxweynaha oo ka warramayo gobol ka ah afrika oo la yidhaaho galmudugna wuxuu yidhi mugdhow shabaab waa ka ciribtiraynaa galmudug ka kadibna iyo guuraan gobol kaloo afrika ka mida ah dega oo koonfur galbeed la yidhaa waana ka ciribtiraynaa asagana ka kadibna iyo ka guuraan gobolka kale afrika ka mid ah jubbaland la yidhaaho dega mahasna khawaarij waa ugu dhammaa doontaaoo waa lagu soo afjaraa ikhtitam alkhawaarijiin fii iqliimi jubbaland miya war cabdikuusha waxaa lagu yidhi nadaafat alkhawaarij cala somaal walafriqiya nuxayiikum ow nuqadimu ilaa xadaraatikum nashnat alakhbaar mayngar wayti arya madeeyow adiguna xumbaal afkaas waa tiqi abwaanguuro idaacada afrikaanoo kaftanta waraysi siinaya waxa uu yidhi suudaan inay burburayso waxaan ku ogaaday markii shabaab ay soo qaateen heestii suudaan ee macasalaam iyagoo soomaali macsalaamaynaya war mucaaradka soomaalidu khawaarijta iyo dowladda yay jecel yihiin maa madaxweynaha dagaal lagu taageeraan war kalemaana cunug yar baa la weydiiyey abbaha iyo hooyadaa kaa jeceshahay markaasuu yidhi canjeeladaan jeclahay marka mucaaradku waa niman kursiga jecla maxaa uga danaysaga waayahay khawaarijtum kursigay bixiyaan warwar iyo dhammaantiis waa la soo aftarayaabaa laydin yidhiye hadda aan dhammayne ku jar hadalka ku jar dalabowsa migay cabdulana waxa uu yidhi koryaa baariya koofura lesaga keenay kooxdii baas baariya koonfuura eesaga keenay kooxdii baas madaxweynihii markuu amar baxsho jiidda hore aaday ee ciidankii urursaday aalmi badan qaatay argagixisidii waayo badan beenta ku adeegtay iyadoon dagaaldhicin ayay sii ordahayaane al-shabaab allayle sida adiga mau yaacay aryaa bashiir dheerow mugi loo dhowaada say u kudeen anaaba ka nixi tega aryaa jihaadkii iyo jannadii ay dhaheen waa u soconaa miyay ka ordeen war jihaad inaysan ku jirin waa ogaayeene dadkay ku khaldayeen aryaadhaha amiir raadiya hadday ordeen warwaraad layskaga hari maaye wabxakaabigaa laga fadhiyaaha la yidhi ciidamaana ku gurgurtayaa la yidhi taangiyaal wata weliba ciidankaa waxaa la sheegay inaysan soomaali keliya ahayn hadda xaggee galaahay maraysaa war kale ma yaalle war kalemaanay war ma haysaane dadka ceelbuur iyo wabxa iyo galhareeri ka soo jeeda waa shireen waxayna dhaheen fariimaha shabaab naga soo gaaraya nagama gadmayaan dirka beelaha aan dariska nahayna yeeli mayno war saaxiibkii cabdifitaax xaashi waxa uu yidhi guurka in la ogaado eh. ayaa daawada ka horraysa marka shabaab eh. fidnaday wadaan eh. iyo farriimahooda waa la ogaaday dawadoodiina waa la helayoo dadku aqbali maayaan iskudirmo kale war madaxweyne xasan shiikhoo ka hadlayay xafladii galmudug wuxuu yidhi dadka shabaabka u adeegaya oo iskudirka beelaha walaalaha ka shaqaynaya waxay noola mid yihiin shabaabka qofkii soomaaliya ee qof soomaaliyaee kale xaqdarre ku dilaana shabaab uu noola mid yahay sababtoo ah shabaab waxa kula dagaalamaynaa waa dadka ay laynayaan darteed kii dadka dila puntlandna noogama duwana warwaagii hore dowladda kacaanka waxaan maqli jiray midkana la socdee seedahana jaray sannahaba quulees ummadiisa siisto arya bashiiro waxaa kalood ka tagtoo waagaas la dhihi jira dadka dadweynuhu waa sun seeftii kacankuna waa sideedii isna seegi maysaan warkalamaanay waxaan arkay weri cabdirasaaq dhoorre oo xirxiranoo la leeyahay maleeshiya beeladow u afduuban yahay leeyahay adeerkiisu raadiyo kulmiya waraysi siiyeyna wuxuu yidhi maleeshiyada waanala hadashay weriyahana waanala hadal siiyeen waxayna noo sheegeen inay ka rabaan lacag madax furasho ah annaguna waxaan dhahna idinma aamini karnay odayaashiina nala soo xidhiireen marka waxaa la yaab leh iyadoo la maraayo qof aan dembi gelin in soomaaliya meel kamid ah lagu afduubto ayadoo madax furasho laga rabo wow budcadbadeed baanu naqaanay budcad barriyeed miyaa soo baxday waradhaamagafihi libiya laga sheegi jiray miyaa hiiraan baraan bangi ka furtay war soomaali soomaali afduubanaya ee weliba hadlaya asagoo isla qumanlen lacagaan ka rabaa kaaga darana magac beeleed ku gabanaya waa ciil iyo caloolxumo war kalamaana war ma haysaane madaxweyne waaro xafladii galmudug ka hadlaya wuxuu yidhi war goormee waara laga dhiga madaxweynaha galmudug war waaraba madaxweynihii hore hirshabeelle wuxuu yidhi fuustohosku bogsinga dhaamiyo haytanga erey bawa doorashada galmudug qofkii codkaan u sharaxanaya muu yidhi war shidanaaba shidan miyuu yidhi war warkaa ku soo boodina madaxweyne waara wuxuu yidhi madaxtooyada galmudug iyo quruxdeeda ha loo dubo hirshabeellehana loo diro horta madaxweyne waare madaxweynaha cali jayta sheegtay ma aqoonsaday warkalamaana war ma haysiine xafladii galmudug xala madaxaana furan baa laga qaaday wiilka hore u qaadi jiray ee iyo wasiir jaamacna maslaxa isku waraysteen hadda waa isla qaadeen baan ka wadaa arjinawantejeeyanhatanmarkama waxaa ka dhacday maantoo kalena madaxaana furan waar aniga walla weynay wasiir heesaya weykow waar macal raysul wasaaraha iyagaa gabya baylaba waa jiray war waxa aanugula wareegininoo horta xafladii xalay ma laga qaaday heestii dhihi jirta wixii dhiig lahow kaca laga qaaday waa dharaartii galmudug oo maryaha inaan dhigtaan ku dhowaanayaa ikahay dhiigga ikahay ka dareenna war waxaa kaloo laga qaaday wallaahi sida loo cartamo bilaahi cadow loo bahdilo annagu waan ku caanbaxne dadow maalays ceshadu war galmudug war kama haysiine hayahee hankoolow macagtaad ka soo roogsatay war cabdullah warkaan naga dhex gelina madaxweynaha galmudug qoorqoor wuxuu yidhi galmudug dagaalka ma ahana wax kale oo shaqaa oo ka soconaysaa ma jirto hayehe maarshaalow miyow kuso war cabdulow warkaana dhexgelina wuxuu yidhi shir kale iyo shaqo kale iyo hawl kale midna gelmudug ka dhici maayo inta khawaarijta laga soo afjarayo dhulka gelmudugna laga sifaynayo war xataa doorasho lama qabanayo miyuu yidhi war xafiisyadan la xirayaabaa lagu yidhi ummo wasaaradda amniga iyo awqaafta fulinta isku arkay miyaa marka ma soo qafila buu yidhi war qorqor buurta gacan libax kama hadlin hooradoo buuqa naga daayo reerihiinnii qabo war jamhuuriyadda barakaysana ku xadgudub war gelmudug war kama haysaana madaxweyne qoorqooroo ku dacweynayay ganacsatada gelmudug madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi madaxweyne ganacsa ganacsatada galmudug ba al-shabaab oo xoolahooda lagu dhacayana way u dhago nugul yihiin afar sano oo aan ka baryaynay inay dekeda hobyood dhistaanna way ka dhaga adeygeen oo xataa waxbaha nugu tabarrucnina adinku ka faa'iidaystaan ka weynay anugu waxaan markhaati ka ahay qorqor inuusa qodobkaa been ka sheegin warbowa dekadda ganacad ganacsatada reer buntland baa dhisatay war maamulka galmudug hadduu adeegyadii kale ka adkaaday ganacsatadu mahalka dekada ay dhisa kari waayeen war cabdullah waxaan ka maqli jiray yaa ku garwada war kalemaanay war ma haysaane magaalada wajeer gobolka waqooyi bariya kenya eh. arrin cajiibaha ka dhacday ma gobolka gadaal lagu daray ma somalilan baa ixtiraaftaywar waaqlow inta rayla dhinga laga dooranayo iska sug war maxaad u lugoynaysaa rayla odhinga weligii madaxweyne ma noqonaye waxaad ka rabtaa faysal cali waraabaaba weli tartamaaye warwarka weliga waa dhex aradhaanee xaflad meher eh. ayaa wadaadkii markuu rabay inuu gabadhii meheriyo eh. ayaa la sheegay gabadha meherkeedu inuu yahay hal milyan oo lacagta kenya kadibna wadaadkii wuxuu yidhi arrinkaa waa ka cudurdaaranaya meherkaana ma fulin karo sababtoo ah waxay noqonaysaa jid qaldanan ummadda u horkacayo furmi doona waar maxaa ka galay maisagaa gabadha mehersanayey war shiiku lacagta meherka bixinayo muxuu hor istaagay warwarkaana kusoo boodinaya dadkii ka qayb galay xitaa dumarkii waxay yidhaahdeen arrinkani waa qalad lamana aqbali karo wiilasha soomaaliyeedna yay aqbalin qarashka meherka haddii xujo looga dhigo war soomaalidu meherka maba bixiyaan gabdhahana way iska mehersadaane maxaa loo diidayaa hadday ku mehersanayaan mid badan wo igula xidha ila xogeydee waa dhammaataye gabdhuhu hadda meherkay qaaligaranayaan inay ku tahriibaan bay rabaan laba beri ka cabdina mashaakil bay abuurayaan si loo furo wargaalkaaya hadda kahor waxaa ka dhacay gabar baa mahar badan sheegata iyadoo la fadhiyo xafladeedii nikaaxa kadibna shiikhiyaa wiilkii weydiiyo yidhi ma la qabtaahoo ma ku soo heshiiseen markaasuu yidhi shiikhow igula xir waa hadday qaadi kartee war hadda gabdhaha qaar meherka badan cadowjabis bay u isticmaalaan kuwa badanoo wax la hadlo waayena waxay wiilasha ku dhahaan suuqay ii gelina intaasoo lacaga igu mehersatay war igagii jigeel baa laiga bixiyey miyaa dhacday war dumarku cadowgan ay sheegaan oo ay leeyihiin iga jabi cadowga xaggee jooga war qawaariijta meesha lagu baabi'iyo lagu jabiyey waa galmudug bow meherkaas qaaliga ahba iga raacdee jeclay baan beryahan ku ag wareegaa goortaan indhaha saaro baa lay amsiyaa erey kuma idhaahdo afkii aamus buu galay adduunna uma haye iyo hanti aan siiye ehelkeeda ma ogolo jacaylkuna aliyo maanta waa ebere dadalow adkaatee maryaa inanta ii keena war waxaa kaloo la yidhi inantaan jeclaadaaba waa reere gabadhoode ayaduna isoo doonabay dhihi taqaanaaye anna lacag ma haystee midaan soo xadaan rabeye qodbasiro ilaahu nasiicadil baa tahay war waxaa la yidhi wiilashii beladu wadatoo muddaba dadka waali jiray miyaa waafaqoo waxay fali jireen waajibkoodii helay run iyo waa iga su'aal warka celin rabtee wakhtigan shabaabma waraabihii waagu ka baryaa gorayoy gabalkudha miyaada axmedow maqli jirin war libiya dagaala ka qarxayaa la yidhi war waxaan nabadii aan ahayn waa la kala qaaday suudaan maa ku daaratay war somalilan bayba ka socotaay xaggaana la aadeen war yukrain iyo ruushka welima ka socotaa war soomaaliya hadday diyaarada heshay khawaarij layshayn maayo horta diyaaradaha soomaalida beeloodyada waaya yihiin aryaanaha warkiyo kooban doontiishaaba shabaabku waa degte kadaata duulka isaaraanow runtii shabaabku waa degte kadaata duulka isaaraanow ha degto waar waan u malaynaya inay ku dhici doontee dunidii aan koraayay dakhalkii baa la jabayoo dabaylihii baa la tegaye war hala yaabin waa tii hore loo yidhi marka doontu degayso dadka saaran dusheeda naxdin waa isla darsaane xubintii kalamana dhegeysateen barnaamijkeena inaynu u dambeysa oan mahadnaqayaa saaxiibada kala qayb qaatay barnaamijka tawintiyaarin iyo farsamo ee dadkana dhegeysanayaba codka macaan fanaanada ilaayaha u naxariistay saynab xaaji cali baxsan ayaan idinkaga tegaynaa hees ay ku luuqayso urugo layidhaahdo nabadgelyo bishaayo dilka loo dhigaya aramiba ninkeeday loo dhigaya